uma markaa kadib yabcauhum ilaahi subxaana watacaala wuu u diraya ilaa janati jannadiisu u diraya markii dhaarta uu ka soo saaro wadalika arinkaas arinkaa oo ah yani waxa weyaan inuu alla subxaana watacaala jannadiisa gelinayo marnaba naar aysan ku waareynin biana allaha alle tacaala koraha yatawallaa inuu tawaliyey weye ahla macrifatihi iimaankiisa ahalkiisa yani rumayntiisa la rumeeyo dadka ahalka u ah iyo dadkiisa dadka arrinkoodu alla tawaliyay subxaana watacaala walam yajcalhu mu uusan ka yeelin fi daarayni labada daarood yani labada daarood waa adduunyadii aakhirada dhexdooda muusan ka yeelin dadka ahlu macrifadiisa ah ka ahli nukratihi diidadiisa ahlkiisa ehelkooda macna nukra bimacna alimkaar baa loola jeeda diidada alle kuwa diidan ee diidadiisa ahalka u ah iyo kuwa ogole ogolaanshihiisa iyo iimaankiisa ahalka u ah labadaa isku mid muusa alla laga dhigin labada daarood dhexdooda ahlu nukrada aladiina ahlu nukradaasoo khaabuu guuldaraystay min hidaayatii hanuunkiisa ka guuldaraystay hanuunka alla subxaana wa tacaala yacni ku guulaysan waayey oo heli waayey walam yanaaluu oo aan helin min wilaayati alla wilaayadii subxana wa tacala aan kasoo sheekaynina aan waxba ka gaadhin oon waxba helin yani alla subxaana wa tacala waa ka odhanaya afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun yani ilahi subxana wa tacala isku meel ma dhigayo dadka muminiinta iyo dadka gaalada oo ruuxii yidhaahda ruuxi iimaan ku dhinta iyo ruuxii kufri iyo shirki iyo inkiraar alle ku dhinta meel bay wada tegahayaan oo weligood meel bay wada joogahayaan cadaalad darrow alla subxana wa tacala labadaa isku meel muusan geynin yani waxa weye haddii mar lasoo cadaabana rabbi subxana wa tacala waa ka saaray waxaa iyaduna cagsigeeda ah, ruuxii shirki ku dhinta ama kufri ku dhinta waa mukhallad finaar khadamaadkuu doonay islaamka u qabto dadaadkuu doonay ha qabto siduu doonay dadaalku doonaya khayrku doonaya kaloo dhan hala yimaado hadduu shirki iyo gaalnimo ku dhinto waa mukhallad finaar xadiidkii ninkii la odhan jiray yani waxa weeye abu islaamka dadaalka u qabtay iyo yani tifaax tifaaca nebi yani waxa weeyaan iyo dhibku la soo maray allah baa garanaya subxana wa tacala haddana maca dalika naarta kama saarin naarta kama saarin waase u shafaaca nebigu salawatullahi waslamu caleyh gaalada laftooda aakhare waa loo shafeeci laakiin shafeecadooda mid naarta ka saaraysa maaha naarta ka saari maysa lakin way ka fududayn ma ujeeda sida abu taaliba nabigu salawatullah wasalaamu calayhi uu yidhi naarta salkeedan ku arkay markaasaa intaan kasoo saaray yani ilahay soonkiisa intuu soo saaray iyo shafaacadiisa yaa waxaan keenay bui calaa daxdaaxin min annaar baa yani meel xeeb ah meel xeeb macnaha waxa weyaan badda siideeda ah waxaan ujeedaa naarta siideeda ayaan keenay bule marka luguhu kula jiraa naarta madaxaana karaya maa allahuma yaa waliya alislaami islaamka weligiisii waliyi ahli slaami wawaliyi ahlihi wawaliyi ahli islaami islaamka ehelkiisa weligoodiiow sabitna ilaahu nasub cala lislaami nagu suga xataa nalqaaka bihi ilaa aan kaagala kulanno annagoo macnaha islaamka wadanna ilaa aan kuu nimaadno macnaha kula kulanno ilaahu nasugoo islaamnimada nagu sug saasuu sheekhu alla weydiisanayaba wanara salaata khalfa kulli barin wafaajirin min ahli lqiblati wanaraa waxaanu aragnaa oon caqiidaynaynaa asalaata salaadan yaan caqiideynayna asalaata khalfa kulli barin mid kasta oo baari gadaashiisa caadil ah wa faajirin iyo mid kasta oo faajira gadaashiisa inaan salaada lagu tukada ayaan aragnaa oo min ahli lqiblati qiblada ehelkeeda ka mid a yani nin kasta ama faajir ha ahaado ama ha noqdo caadil ha noqdo ama daalim faajir oo caasi ha noqde waxaanu aragnaa mar hadduu ahlulqiblo yahay oo muslimba yahay in salaada lagu daba tukado oo la odhanin kani waa caas kani waa mujrim kani waa faajir salaadiis ma asaxays oon laga goosanin mar hadduusan bidcadiisa iyo fujuurkiisa uusan shirki gaadhsiinaynin hadduusan shirki iyo gaalnimihii islaamka oo laga baxo uusan gaadhsiinaynin waxa weeyaan waa lagu daba tukanaya khaasatan waa masalatu laima waay masalatu laima yacni ruuxa mas-uulka ah iyo imaamka muslimiinta iyo guddoomiyaha gobolka iyo imaamka masaajidka haddii uu faajir yahay oo caasi yahay waa lagu daba tukan salaadii laga goosan maayo oo lama odhanayo yacni qolol iyo guryo iyo inta la samayo meeshaa salaada ha ah lagu tukado meeshaana dadka ahlulcalmiga ha isugu tagalmaa sida macnaha waxa wey takfiirka oo kale iska dhaaf dad ahlulfujuure dadkii macnaha waxa wey ahlullaahiga ahaa iyo culimadii baa intay ka goostay macnaha duurka galeen maa marka xataa dadka ahlufujuurka waa lagu daba tukanaya waa masale ijmaaca ah cinda ahlisunna waljamaca waxaana kutusaya nabigu sal lla alay wasalam markuu saxaabada la tardaarmaya wuxuu yihi yusalluuna lakum way idin tujinayaan yacni salaadii ayay idin tujinayaan hadday salaada hagaajiyaanna idinkuna waad leedihiin ajrigii iyaguna waa leeyihin in asaa'uu falakum wa calayhim hadday salaadii xumeeyaanna idinku ajrigiinua buuxaad leedihiin ayagaana dembigii dusha ka fuulaya shaqadii madaha marka waxaa kutusaya cabdullahi bni cumar iyo saxaabo fara badan yani waxay ku daba dukan jireen ninkii la odhan jiray yani xajaaj ibni yuusuf ujeeda ninkii safaaga ahaa ee saxaabo fara badan iyo rag badan oo akhyaara dhiigoodii qaba ninkaasay ku daba dukan jireen oo salaada ku daba dukan jiray ninkii la yaqaano wey cumar bin cabdilcaziiz baa wuxuu yihi dadka oo dhan buu yidhi hadday la yimaadaan khalqigooda iyo qabaaishooda dunuubtooda hadday la yimaadaanbu oonu la nimaadna buu ihi xajaaj ibnu yuusuf dembigoodi haddaan la nimaadno keliyata ree bani umaya haddaanu nahay waanu ka adkaanaynaa dembiga xajaaj ibnu yuusuf keliyatan kaga xoog badnaanaynaa bule ma marka ninkii noocaah bay ku daba tukan jireen maalan cabdillahi ibn mascuud iyo keyrkood keyrkii isagaa waxay ku daba tukan jireen ninkii la odhan jiray waliid ibnu cuqba ibnu mucayd ee shaarib khamriga ahaa khamruga cabi jiray ilaa maalin maalmaha ka mid ah intuu salaad subax tujiyey oo afar ragcadood uu uga dhigay markii dambe isagoo salaada ku jira intu soo jeesaday uu yihi ma idin kordhiyaa waa khamraysanya ma idin sii wadaan bui baan ziyaado ma u baahantihiin baa markaas cabdillah bin masuud wuxuu kuyihi wuxuu ku yidhi saaka oo dhan unbaad nagu waday ujeeda <laughs> weliga ziyaadada unbaan macnaa waxa kaa guranaynay saasuu ku yidhi maa marka dadka ahlulfujuurka khaasatan hadday aimo yihiin oo ay madax yihiin oo maamul yihiin waa lagu daba tukanayaa hadduu imaam yahay ama masaajid yahay ruuxu hadduu helayo ruux aan faajir ahayn oo saalix ah ujeeda oo muwaxida hadduu helayo inuu isaga masaajidkiisa raadsado ayaa fiican kaa inuu ku tukado ayaa fiican haddiise laakiin ay isku qabato ama salaatu jamaaca inuu ka tago masaajida iyo suuqaqa iyo meelaha ku tukado iyo inuu faajir la tukado inuu faajir la tukado salaatuljamaaca uu ilaaliyo ayaa lagaa maarmaana maxaa yeelay masaalixdii jamaacada iyo masaajida ayaa meesha ku lumaya wax mafaasid oo laga hortegi karo wax laga qaban karanaya ma ay jirto arrintu waa kaa xoog badanta marka inaad isaga hogaansado intii maslaxa aad macnaha kala mushaarakayso taasaa laga maarmaanama wanara salaata salaad ayaan aragnaa buu ihi salaad lagu tukado khalfa kulli barin mid kasta oo baari oo caadila gadaashiisa iyo wafaajir mid kastaoo faajira oo min ahli lqiblati qiblada dadkeeda ka mid wa calaa man cid dushood in lagu tukado ayaan aragnaa maasa dhinta oo minhum iyaga ka mid yacni abubadar xadiidkii saxiixa sidoo kale nabigu weydiiyey salawatullahi wasalaamu calayhi a'imatu ljawr markay yimaadaan ayuu ka waraystay qolyahaasoo salaadaha dibdhigaya nebigu wuxuu yuri sal ly slam salli salaata liwaqtiha salaada waqtigeeda markuu la tuko oo gurigaan kusoo tuko ayagana salaad sunna alla tuko buu nabigu uri salawatullah waslamu caleyh xataa salaada waqtigeeda hadday kadib dhigaan si aan midnimadii iyo wadajirkii iyo masaajidda camirideedii aysan u baabi'in xataa haddii salaadii sida xanafiyadu samaysoo kale kow iyo tobankii barkii meelaha iska tukadaan masaajidka intaad guryaha kusoo dukato ardada masaajidka la haysanin inaad iyagana macnaha waxa sunno la tukato ayaa fiican sida nabiga sal ly sl aimatu jawka abu dar ugu tilmaamay wa calaa man cid dushood iyagana in lagu tukado ayaan aragnaa maata dhintay oo minhu ahlulqiblaha ka mid ah. dadku ahlulqiblaha ah ee geeriyoodana in lagu tukado salaada janaazada ayaan aragnaa buu leeyahay mar hadduusan ruuxu uusan gaal ahayn oo dadkii qiblada jeesanaya uu yahay wax islaamnimada ka saaro oo cadba aan loo haynin munaafiq uusan ahayn oo nifaaq rasmiga aan lagu haynin in lagu tukado ayaan aragnaa buu leeyahy oon looga tegin kani waa faajir iyo kani waa faasiq iyo kani waa caasi in tukashadii lagu tukanaya aan looga tegin saasaan macnaha waxa way ictiqaadinaynaa ayuu leeyahy walaa nanzilu axadan walaa nanzilu yani qolyo waxaa jira waayahan dambe saxbada ku badan saxbada waayahan dambe itijaahaadkeeda waa iska fara badan yihiino maalin kasta qolya qolaa kusoo biirta maalin kasta qolaa kusoo biir macnaa waxa wey qaab kaleeto wax u habaysa qolyo waxaa soo baxay odhanaya nin kasta oo bidca ka dhacday waa mubtadic wabitaali nin kasta oo mubtadica ah lagu daba tukan maayo wabitaali haddaan lagu daba tukanin yani waxa weyaan hadduu dhinta lagu tukan maayo qubuurta muslimiintana lagu aasi maayo wax alla wixii turaas ah ama nafci ah ama kutubay islaamka uga tegeen waa in la gubo meel alla meesha lagu arkana waa in wax laga sheego sojeeda majaalista waa in lagu xanto dadka waa in la nacsiiyo walow khidmo weynba islaamka ha usoo qabtee waa in macnaha waxa wey qaabkaa loola tacaamo majeeda aad bay u badan yihin qolyaha nocaas oo kale waayahan dambe bal waxa weye rag yani daahir ahaan iyo sida muuqata culimo ama ijtihaad u geeyo ama waxa weye su ha ahaatee ayaa barnaamijka isagaa tabaninaya marka ruuxa muslimkaa ilaahi subxaana wa tacaala diintiisa iyo qawaacidda sharciga daarusunna waljamaca iyo culimadii hore ay ka tageen waaweynaa iyo kuwa mucaasiriintaaba inuu ictisaabo ayaa loo baahan yahay ilahi subxana watacala inuu ilaaliyo uma ilaalsan kara maarka marka cid alla ciddii iimaan ku dhimata qibladana usii jeesan jirtay wax islaamnimadiisa buritana aan loo haynin waa lagu tukanayaa calaa khilaafin bayna ahlicilmi bacd almasaa'il oo laisku khilaafsan yahay matalan taariku salaadkao kaleeto iyo masaa'il badan oo laisku khilaafsan yahay waa jiraan oo taana waxay ku salaysan tahay magaal baa mise waa islaam baa lagu isku khilaafsanya magaal baa mise waa islaam waxaa kaloo iyadana suurtagala ah, ruuxa muslim ah ruuxoo muslim ah inaad haddana salaadiisa uga tagto limasla janaasadiisa inaad ku masalan waa mubtadic mubtadica dad kaloo ku tukada ayaa meesha jooga adigu marka salaadiisa inaad ku tukato waad iska daysa waxaad isaga daysa masalan nin culimo waxaa tahay weyn oo yacni ficilkaaga iyo mawqifkaagu uu mujtamaca ta'fiirinaya waxaad uga tegaysana ma aha inaad arkaysa inaysan balan inaad ku tukatay laakiin waxaad arkaysaa in aad dadka qaarkii ku canaanato oo dadkii ahlulbidac ahaa ay ku zajroomaan salaad la-aanta iyo tukasho la-aanta aan lagu tukanayn saa daraaddeed inaad uga tagto siduu nabigu sal lay slam ninkii daynta uu salaadiisa iga daayey yani ninkii daynta lagu lahaa nabigu sal lay slam waa kii iska daayay aan ku tukanin ee saxaabadu yidhi salluu calaa saaxibikum sooma muusan maahin marka nabigu sal lay slam inuu arkay inaan lagu tukan karin maxaa yeele hadduu arkayey saxaabadu dhihi laha ku tukanina laakiin nabigu sal ly slam wuxuu doonayay inuu tuso saxaabada ridwaanulahi calayhim weynanka ay leedahay duyuunta lagu dhinto marka zajri iyo canaan iyo hajri sidaa daraaddeed adoo u samaynaya dadka mubtadicada iyo cusaada iyo adiga shaksi ahaan yani salaadooda waad iska dangaraysaa haddii dad kale muslimiina ay ku tukadaan ay meesha joogaan laakiin ka waa inuu wax anfacayo oo maslaxa ka dhalanay oo mooje macnaha waxa weye zajrigaagaas uu meelmar leeyahay maan haddaad laakiin shaksi isticaadiya tahay waxba ma tareeya maan wa calaa man maata cid kasta oo ku dhimatay wa calaa man cid dusheedna macnaa waa ku tukano waxaan aragnaa in lagu tukado maata dhimatay oo minhum ahlu ka mid ah walaa nanzilu yani cumuumka waa laga fiicnay baa laleeyahay ahluqiblada waxaa ku jira munaafiqiin badan ahluqiblada munaafiqiin badan ruuxii marka munaafiqnimadiisa daahiran wa baatinan la ogaado inuu munaafiq yahay kaa isaga lagu tukan maayo walaa nanzilu madeg ma dejinayno walaa nunzilu ma dejinayno axadan ruux ma dejinayno oo minhum ka mid a mumin ahlukiblaha ka mida jannatan janna ma dejinayno walaa naaran naarna ma dejinayno cid aan odhanayno jannuu galay iyo cid aan odhanayno naar buu galay mut walaa nashhadu ma marag furayno calayhim dushooda bikufrin gaalnimo yani uga maraatkicm ugu markhaati walaa bishirkin iyo shirki toona walaa binifaaqin iyo nifaaq man lam yadhar hadduusan ka daahirin minhum xaggooda shay shay oo min dalika arrinkaa ka mid haddaysan gaalnimo iyo kufri iyo nifaaq ka muuqanin yani waxa weeyaan ku markhaati wanadaruu waanu tegaynaa waanu daynaynaa saraa'irahum sirtooda ila allahi ilahay baanu daynayna tacala korahay waxay qarsadeen iyo qalbigooda waxa ku duuganna alluu la jiraa subxana wa tacala wa cala allahi wa xisaabuhum cala allahi miduu nabigu uriy salawatullahi wasalaamu calayh macna masaladu waxa weye waa khaatimadu waxay ku dambayn doonto iyo ma-aalka iyo cidhibta dambe cid loo jasmin karo ma jirto cid la dhihi karo ama naar buu gelay xataa hadduu gaale xataa gaalka hadda jooga ma aad odhan karaysid hebel naartuu galaya bicaynihi ujeeda ha noqdo hadduu doono yani waa clinton ha noqdo ujeeda clinton ha noqdee akfar kafar ha noqdee maad odhan karaysid naartuu geli doonaa allahuma inaad tidhahdo hadduu shirkigaa iyo gaalnimadaa ku dhinto naartuu geli doonaa cumuuma waxaad dhihi kartaa gaaladoo dhan naartay gelayaan ninkii shirku dhintay waxaa kaloo dhihi kartaa muminiintao dhanna jannaday gelayaan waa duuduub laakiin goortay timaado hebel markay timaado maya nina janno uga markhaati kartid nina naar ugama markhaati karaysid ilaa ciddii uu nas ku soo arooray mooyaane ambiyada ilaahay iyo dadka muminiinta ee nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh jannada uga markhaati kacay sida yani waxa wey mubashiriintii jeeda nebigu salawatullahi waslamu aleyh uu dhihi jiray hebel waa aljanno hebel waa ahlujanno hebel waa ahlujanno iyo haweeneydii iyo dad badanoo nebigu sal lay slam jannada ugu bishaareeyey qolyaha waa la jazmin karaa inay jannada gelayaan laakiin cid kaloo janno looga markhaati kaci karo ma ay jirto sidaas wey bacd ahlicilmi waxay leeyihiin muslimiinta dhan muslimiinta meeshaa degan ciddii ay isku waafaqaan inuu ahlu janno yahay asaguna jannadu gelayaabay waxay u daliishanayaan xadiidkaan soo marnay macnaha waxaan kusoo marnay tajriidka kitaabuljanaais aan kusoo marnay yani nabiga sal lay slam waxaa la soo mariyey janaazo markaasaa wuxuu yihi nabigu sal lay slam seed u aragtaan markaasay khayr uga markhaati kaceen markaasaa nabigu wuxu yhi sal lay slam wajabat mid kale la soo mariyey markaasuu yidhi maxaad u aragtaan markaasay yidhaahdeen yani xumaan bay ku sheegeen markaasuu nabigu yuri sal lay slam wajabat ujeeda markaasay saxaabadu weydiiyeen waajibada maxaad ula jeedaa tii hore khayr baad ku sheegteen buu yidhi jannaana waajibtay tii dambena shar baad ku sheegteen naar baa u waajibtay antum shuhadaa llahi fi lardi bu nebi sal alay slam markhaatigii ilaahay dhulka ayaa tihiin ciddaad wax uga markhaati kacdaan sidaas weyaan macna bacda marka waxaasoo kaleeto ayay xadiidka ayagoo daliishanaya ay odhanayaan taa lafteeda macnaha waxaad moodaa runtii inaan la jasmin karaynin oo jasmiga ayna macnaha wax weyaan maxaa yeelay qalbi iyo yani waxaan la ogaan karan ayay ku tacaluqdaa iyo khawaatiim iyo ilahi subxaana watacala keliyata uu ogsan yahay maanta ruuxa gaalka waxaa laga yaabaa inuu toobad keeno alla subxana watacala iimaanku dilo walaa nunzilu ma dejinayno axadan ruux oo minhum iyaga ka mid a jannatan janno ma dejinayno walaa naaran naarna ma aan dejinayno walaa nashhadu calayhim bikufrin walaa bishirkin intan dambe wuxuu ka wadaa dadka wax cad oo gaalnimadooda muujiya islaamkoodii inuu buray kutuso hadduusan jirin in gaalnimo lagu qaado ma ah ma ay banaana in gaalnimo lagu xugmiyo ama munaafiqnimo la xugmiyo haddaanu burhaan cad aan loo xugin islaamnimadooda inay burtay maalam tarow kufran bawaaxa wey gaalnimo cad inaad aragtaan mooyaane wax shubha iyo tuume iyo danni iyo ijtanibuu kaiira min adanni mala un keliyataan ruuxii gaalnimo uga xugminaya iyaakum wadanna fa ina danna aksab alxadiid maujeedaa mala keliya si tuume aan tuumay baan u saaraya maya ama shay ixtimaal aqbali kara oo ta'wiil aqbali karaya oo wejiyo badan yeelan karaya ayuu ruuxii sameeyey sidaa daraaddeed baan gaalnimo ku xukmaya iyadana maya shaygan kadaata gaalnimada ah waxa weeyaan qalbiga ayuu ka dhacaa ficilkana waa ka dhacaa haddii qalbiga uusan daahirku la jirinna oo qalbigu uusan la soconina waxaa laga yaaba ruuxaasoo kaleeto inuu yeesho cudurdaar inuu yeesho saa daraaddeed qalbiga ilahay uba ogsan subxaana wa tacaala ruuxii aan nas cad ama daliil cad ama qaacido sharci ah oo gaalnimadiisa keenaysa oo cad aan loo haynin ama munaafiqnimo ku xukumta in macnaha munaafiqiintiisa iyo gaalaysiisa laga gaasado sirtiisana alla loo daayay subxana watacala saasaan aragnaa buu leey walaa nashhadu calayhim dushooda kuma marag furayno bikufrin gaalnimo walaa bishirkin iyo shirki walaa binifaaqin iyo munaafiqnimo maa lam yadhar hadduusan ka daahirin minhum xaggooda shay shay oo min dalika arrinkaa ka mid hadduu intaa mid ka mida ka daahirana ayadana waxa wey dawaabidii takfiirka ee soo marnay ayaa la marsiinayaa yani markaa lama laha cid gaaloobi kartaba bashirka bacdabaa uu islaaday dad badan baa gaaloobi laakiin gaalowgu waa inuusan noqonin mid yani lagu dhiso xamaas iyo jahli iyo maujeedaa mujarad yani waxa wey iska cawaadif lagu saleeyo inuusan noqonine dawaabidda iyo qawaacidda sharciga ah in lagu saleeyo ayaa loo baahan yahay maana wanadaruu waan ka tegaynaa saraa'irahum sirtoodana ila allahi uga tegaynaa tacala koraay yani waxay leeyihin ahlulcilmigu ibn abilcizi iyo keyrkiiba waxay leeyihiin masalada tabdiica iyo tafsiiqa iyo gaalaysiinta iyo bidcanima ku xukumka axkaamta noocaasoo kale ruuxii ikhilaafo waa mubtadic ahlubidaca lagu yaqaana bay leeyihin ruux alla ruuxii ikhilaafada mas'alatan maa muta'awil ha ahaado ha kaa xoog badnaado aad ka xoog badnaatid nin alla ninkii ikhilaafo waa mubtadic waa manhaju ahlbidac wey waa manhaju ahlubidac ruux hadduu macnaha waxa wey ta'wiil leeyahay oo uu macnaha waxa weye uu wixiisu uu macnaha waxa wey daliil cuskayah walow daliilkiisa haba laga xoog badnaadeen oo cudurdaar uu u leeyahay in la tabjiiciyo ma ah masaa'il farciya oo macnaha waxa wey axkaamta sharciga ka mid ah oo iyagu macnaha baabulcaqaa'idba aan gelen ruuxuuna uusan banaysanin ijtihaadna u gaadhsiiyey ayadana isku tabjiicinteeda laysku tabjiiciyo iyo tasfiiqinta laysku tasfiiqiyo iyaduna waa manhaju ahlilbidac wey wallahu aclam wsal allah wslama ala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd فيقول المؤلف رحمه الله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف ولا نرى ما أرق نبل يا شيخ السيف سيف ما أرقنه يعني ما اعتقادين أنه سيف على أحد روح دشي أو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومدى النبي كمده in seef dushiisa lagu qaado oo lala dagaalamo ma aragno ilaa man wajaba cid ay waajibtay mooyaane caleyhi dushiisa asayfu seefta ay ku waajibtay mooyaane yacni in la dilo ruux muslim ah ama lalaba dagaalamo ma ictiqaadinayno mana aaminsanin ilaa cidda ay ku waajibtay dil uu ku waajibay mooyaane macnaha asalku waxa weeye mar hadduu ruuxu muslim yahay inuu macsuumu dam yahay dhiiggiisu inuu ilaashan yahay waa kii nabigu sal lla alay wasalam odhan jiray faida facaluu dalika casamuu minii dima'ahum waamwaalahum ila bixaqiha aw ila bixaqi islam macnaha waxa weeyaan ruuxa muslimka waa macsuumu dam mar hadduu shahaadateynka la yimid wax yani waxa wey islaamnimada ka saarana aan lahaynin ousan gaal ahayn asalkiisu waxa wey dhiiggiisu inuu xaaraam yahay wabitaali in la dilo ama lala dagaalamo ma ay banaana sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun la dagaalankiisa keliya lala dagaalamo ayaa min kabaair dunuub ah waxaa kaloo kutusaya xadiidkii nabiga sal ly slam uu odhan jiray yani laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha ila allah waanii rasuulu llahi ila biixdaa alaa ruux muslim oo shahaadateynka qiraya dhiiggiisu ma uu banaano ilaa saddex arrimood mooyaane asayibu zani wannafsu binnafsi wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaca yani waxa weyaan in uu yahay nin xad sharci ay ku waajibtay oo intuu horay guur uga dhacay zinaystay iyo inuu naf dilay oo naf loo dilayo iyo inuu diintiisii ka tegey oo jamaacadii ka dhex baxay oo ridoobay inuu islaamnimada ka tago intaa waxaana saddexdaa waxaana dhiigga muslimkoo banaana xadiidka marka xasriga ku jira saddexda keliya ku koobaya waxaa laisku waafaqsan yahay inuusan maqsuud ahayn oo qeybo kaleeto badan oo lala dagaalami karay oo dhiigoodu banaanya ay jiraan oo saddexda ahayn oo nusuusta kusoo aroortay dadka muslimiinta shahaadateynka qiraya waxaa lagula dagaalami karaa wax badan baa lagula dagaalami karaa waxyaalahaasna waxay soo gelayaan ilaa bixaqiha uu nabigu sheegay salawatullah wasalaamu caleyh xaqeeda xaqeeda waxaa ka mid a ah ruuxu hadduu xad sharci a ah galo in laga ogsiiyo xaqa islaamku ka mid yahay uu ku leeyahay ruuxa waxaa ka mida ah maalan sida ibnu taymiya sheikhulislaam ibnu taymiya uu fataawidiisa ku taqriirinayo haddii dad muslimiin ah oo koox ah ama gobol degan ama majmuuco ah ay muxaramaadka daahirka ah sharcigu wuxuu xarimay ee iska muuqda ay sameeyaan xoogna weliba ay ku yeeshaan oo isdifaacaan waa lala dagaalama bule waxaa iyadana lamid ah haddii waajibaadka sharciga iyaguna daahirka ay iska muuqda haddii iyadana macnaha waxa weeyaan ay diidaan inay sameeyaan sakadii bixiyaan masalan salaadii tukadaan masalan ujeeda yani waxa weyaan waajibaadka sharciga ah ee muuqda ayadana hadday diidaan oo saa ay shawka iyo awood ku yeeshaan oo weliba inay isku difaacaan u diyaargaroobaan iyadana waa lala dagaalamaya waa muslimiin maca dalika gaalo ma ah weliba fuqahadu waxay isku khilaafsan yihiin sunanka shacaairta ah yani waxa weyaan sunanka shacaairta sida yani rakcati alfajri oo kaleeto dadku hadday ka tagaan oo bulshada meesha degan ay diido yani ay diido maha suneeyadeeda ay samayn waayaan sidaana ay xoog ku yeeshaan oo inay isdifaacan sameyn markay lahada ay gaadhaan ma lala dagaalamaya mise lala dagaalami maayo rakcatay alfajri ma lagula dagaalama mise lagula dagaalami maayo khilaafan bayna ahli waa masale macnaa waxa wey sunno awe waajibaadkii kaleetana waa ka seexay ma jirto marka wax la yidhahda ruuxu mar hadduu shahaateynka qiraba yani waxa weeyaan lama taaban karo oo lama dagaalami karo wax doonu samaynaya ma jirto yani wax badan oo sharcigu qawaacidiisu fasaxayso iyo nusuustu in ruuxa muslimka ah lagula dagaalami karo hadii uu macnaha waxa weyaan haddii uu macnaha waxa weyaan laga waayo waxaaba ka mid ah nimankii khawaarijta ah khawaarijta yani jumhuur ahlilcilmi waxay qabaan inay muslimiin yihiin haddana nebigu sal lla alay waslam waa kii yidhi ha lala dagaalamo ma ujeeda iqtuluuhum buu nabigu sal ly waslam haddaan soo gaadhana waa layn lahaa buu nabigu waxaa ka mid a ah masalan dadka qudaaci duruqda ah ee jidgoynta sameeya dhuljiifta ah ee dadka jidka u gala ee macnaha waxa irhaabka iyo cabsiinta iyo dadka dhaca kuwa iyaga iyagana waa lala dagaalamaya ilaa akhiri buqaadaa ka mid a ah, muslimiin fara badan baa lala dagaalami karaa maa waxaa laakiin su-aashu ka taaganta yaa la dagaalamaya huna alkhilaaf yaa la dagaalamaya ma imaam baa shardi ah, mise koox fulin karta arrinkan hadday jirto way la dagaalami karaysaa laa shaka kooxda xataa haddii la ogolaado la ogolaanayo waxa weeyaan inay koox malahu siduu u badan yahay sida malaha loo badinayo markii macnaha la qiyaaso jawiga la qiyaaso iyo awdaacda malaha ay u badan tahay inay waxaan kada tasuulin karayso mafaasida ka imaanaysana masaalixdu ay ka badantahy haddiise laakiin kooxdu ay tabar yar tahay yani waxa weye taziidu tiina balla ma jeeda yani waxa wey fasaadkiin bay sii kordhin dhiiggi unbaa la daadin waxba yaraatee faa-iido la keeni maayo maujeeda bacdi ahli cilmina waxay leeyihiin laabudda min imaam laabudda min imaam adu waxa weye tala inay jirto haddii koox xoog badan oo munkar tansuulisa awoodna ku muqoonin karta mafaasid fara badanna aysan ka dhalan karaynin haddii ay jiri karaysana ayadana waxa weya wax mancinaya ma ay jirto ma walaa nara khuruuja calaa aimatina wulaati umuurina walaa nara sayfa seef ma aragno calaa axadin ruux dushii oo min ummati maxamed sal alay wasalam ilaa ma wajaba caleyhi sayfu seeftu ninka ay ku waajibtay mooyaane oo macnaha waxa weye nas cad oo sharci ah loo hayo macnaha waxa weeyaan seeftaa ku waajibtay iyo dilkiisa walaa naraa ma aragna alkhuruuja bixitaan calaa aimatina aimadanada lagu dushooda madaxda dushooda in lagu baxo owullaati umuurina umuurtanada kuwa gacanta ku haya inaan ku baxno ma aragna in lagu baxo wain jaaruu jawrba hala yimaadaan dulmi hala yimaadeen iyo cadaalad daro iyo macaasiba hala yimaadeen hadday rabaan in lagu baxo ma aragno oo macnaha waxa wey lagu fallaagoobo jabhad lagu noqdo laga soo horjeesadoo lala dagaalamo walaa nadcu calayhim ma habaarayno aimatuljawrka walaa nansicu ma siibayno yadan gacan min daacatihim dhaacadoodana ka siibi yacni dhaacadooda ka hoos bixi mayno wanaraa waxaanu aragnaa daacatan dhaacadooda la ateeco min daacati illahi ilahay daacadiisa inay ka mid mitaha caza wajalle fariidatan xaali fard yani waxa weyaan daacada ilaahay oo farad ah inay tahay daacadoodu ayaan aragnaa maxaa yeel rabbigaa subxana watacaala daacadooda faray ka amar qaadasho ayagaad ka amar qaadanayso uma adeecayso lakin ka amar qaadasho rabbiga aad ka amar qaadanayso ayaadu adeecaysaa ma waa goormo goorta la adeecayo maa lam ya'muruu haddaysan amrin wa bimacsiyatin macsiyo haddaysan farin macsiye haddii ay dadku faraan laa aacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq nina laga yeeli maayo wanadcu waanu u lahum iyaga waxaan ugu ducaynaynaa aimada bisalaaxi hagaag ilahay inuu hagaajiyo iyo walmucaafaati cafin allah subxaana watacaala inuu iska cafiyo khaladkoodana alla subxaana watacaala inuu hagaajiyo oo noo toosiyo saasaa nabiga yaan alla subxaana watacaala weydiisanaynaa oon uga baryaynaba wa masalatu aima aimatu ljawr masalada caankaa ah wey ee u dhaxaysa iyadii tii hadda ka horreysayba bayna alkhawaariji wa ahli sunnati waljamaca ahlusunna waljamaca waxay arkaan waana sida nusuusta axaadiistii qur-aanku tusayay a'immada jawrka waa a'immada daalimiinta ahee macaasida aan diinta ka saaraynin gaalnimo cad aan loo haynin a'immada noocaasoo kaleeta ah in lagu hoos noolaado oo la adeeco oo jeeda oo laga hoos bixin oo dhaacadooda aan gacanta laga siibin ujeeda taase macnaha waxa wey cinda ahlisunna waljamaaca ayay aaminsan yihiin khawaarijtuna waxay aaminsan tahay marba hadduu imaam jawr aw jaa uu yahay waa in lala dagaalamo wax alla wixii dooni ha ka dhaco ilaa laga rida maa marka waa saddex arrimood mid waxa weeyaan inuu yahay ninkan imaamka jaa ah haddii si dhib yar inta macnaha waxa wey laysaga qaadon dhiig ku daadanin dhibna uga imaanin si dhib inta laysu dhaafiyo la keeni karayo imaam caadil ah waa loo baahan yahay haddii aysan suurtagal ahayn oo riitaankiisa mafaasid far badan iyo dhiig badan oo daata iyo kharaab far badan iyo uu ka dhacayo xaaladaasoo kaleeta weya xaalada in la daayo wa manhaju ahlisunna waljamaca faraha laga qaado waxaa loo daynayana waxa weye dayntiisa maslaxada ku jirtaa ka weyn riditaankiisa mafsadada ku jirta mafaasidda ka badan taana waxaan u malanayaa soomaalida maanta joogta inaan looga sheekeyn doono kuwii ka horreeyey ma aqaano laakiin iyo kuwa ka dambeeya imaan doona goortii la ilooba waxaan hadda jira laakiin kuwa maanta jooga looga sheekeyn mayaan u malaynaya saa daraaddeed culimadu waxay yidhahdaan boqol sano oo imaam jaaira uu taliyo ayaa waxay ka fiican tahay hal habeen oo imaam la-aan hal habeen oo imaam la-aan waxaa ka fiican boqol sano oo imaam jaaira uu talinayo maxaa yeelay mafaasidu waa maxduud mafaasiddu waa maxduud laakiin xaaladaa iyadaa maxduud ma noqonayso cid walbay taaban oo meel kastay geli oo fasaad weyn baa dhici oo burbur baa dhici oo noolaal noloshii o dhan baa macnaha khirmaysa nabadgelyala-aan baa dhici waa mid hadda inoo muuqata wey maaa marka waa ka caawid moodaa inuu inagu qanciyey innaga haddaan soomaalinahay yacni waxa weeyaan mabda isaga aimatul macnaha waxa weye ka hortagooda inay masaajid barbadan ka imaanayso ma waa haddii aan kufri bawaaxa loo haynin kufri bawaaxa gaalnimo cad oo daliilkeeda iyo burhaanteedu ay caddahay haddaan loo haynin midaa iyadaaba hadduuse gaal uu yahay oo uu gaaloobo daliil cad loo hayo koox ridi kartana ay macnaha lahayo oo xoog badan markaa kadib waa la ridaya iyada lafteedana waxay u khuduucaysaa qaacidatu almasaalixi walmafaasid ayay iyada lafteeda u khuduuci doontaa aimada marka ateecadood adeecitaankooda allah subxana watacaala amray waaiicu yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu allaha waaiicu arasuula wa uli lmri minkum uli waa madaxda iyo maamulka weye waxaa kalooto mufasiriintu ay ku fasiraan culimadana way ku fasiraan ulilamriga nabiguna sal lay slam axaadiis fara badan buu ku ishaaray in la aeeco aimada marka nabigu sal lay slam odhanaya man aطaacanii faqad aطaaca allaha waman casaanii faqad casa allaha waman aطaaca alamiira faqad aطaacanii waman casa alamiira faqad casaanii bu nabig uri sal lay slam ninkii aeeca alloo aeecay ninkii caasiyana alloo caasiyey ninkii amiirkiisa iyo madaxdiisa adeecana anigu i adeecay ninkii amiirkiisa iyo madaxdiisa khilaafana ani u khilaafay buu nabig sal lay slam oo caasiyey saasuu rasulku ilah salawatullah waslamu caleyh bal aimatuljawnka axaadiis far badan baa kusoo arto ay daacadooda kutusay yani nabigu waa ka odhanay sal lla alay wasalam khiyaaru aimatikum aladiina tuxibuunahum wayuxibuunakum watusalluuna calayhim wayusalluuna calaykum wa shiraaru aimatikum aladiina yubqiduunakum watubqiduunahum wayalcanuunakum watalcanuunahum saasuu nabig le sal lay slam yani aimadiin madaxdiina waxaa ugu fiican kuwa uu jacaylku idinka dhexeeyo idinkuna waad jeceshiin iyaguna waa idin jecelyihin waad u ducaynaysaan iyaguna waa idin ducaynaya aimadiinna waxaa ugu shar badan kuwa aada isnacab tihiin idinkuna nacabti iyaguna idin nacab eed islacnadays waay hahdeen xaalku mar hadduu meeshaa gaadho afalaa nunaabiduhum bisayfi cinda idin yaa rasuul allah mar hadduu halkaa gaadhaba oon isnacnayba maanu seefu qaadano marka layno maujeedaan meesha ka tuurno markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alay wasalam yaani laa maa aqaamuu fiikum asalaa daayay buui in alla intay salaada tukanayaan in alla intay salaada oogayaan faraha ka qaada buu nabi sal alay wasalam riwaayo kale waatii ahayd maa lam taraw kufran bawaaxan gaalnimo cad haddaydaan ku haynin oo macnaha waxa wey burhaan cad xagga alla subxaana watacala aad uga haysaan ma ila aakhirihi axaadiistu waa fara tahay yani xadiidkii xudayfa ee jiray nabiga sal lla slam khayrkaa la weydiin jiray anuuna sharkaa weydiin jiray markuu yidhi nebi allow khayr baanu maanta haynaaye ka dambayn doonaa haa buy haddana khayr ma dambayna shar kasii dambayn doonaa haa maxaad ibaraysaaba marka nebigu sal lay slam ku yidhi markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi xudayfa talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum muslimiinta jamaacadooda iyo madaxdooda ayaad laazimaysaa buu ku yidhi nabig sal lay slam ilaa akhiri axaadiidda marka nusuusta kusoo aroortay aad bay u fara badan yihiin xadiidka waxaa ka mid ah ibnu cabaas ninkii imaamkiisa ka arka macaasi iyo xumaan ku arkaayay yuusan daacadiisa ka hoos dhixin maxaa yeele ninkii daacada imaamka ka hoos baxa oo geeriyoodaayay maata miitatan jaahiliyatan buu nabigu sal lay slam intaa waxa laga dadaalayo ee laga dagaalamayo waa waxa inugu dhacay o kale suusan u dhaceen maa walaa naraa ma aragni buu sheekhu leeyahy alkhuruuja bixitaan calaa aimatina madaxdanada lagu baxo wa wawullaati umuurina arrimahanaga kuwa tawalinaya in iyagana lagu baxo wain jaaruu yacni waxa weeyaan jawrba ha sameeyaan saxbada maanta jirta waxaad moodaa in masaladaas runtii waxa weye dad badan ay ku gafsan dad badan inay ku gafsan oo looba arkaba ninkii uda uda maanta u duceeyey madaxweyne jira madaxweyne jira madaxweyneyaasha intooda badan waa mujrimiin wey walaa shaka bidali wax laga soo reebina ma jiro mujrimiin ha ahaadeene in badan oo ka mid qaybo ka mida laa shaka fii kufrihim laakiin qaybo ka mid gaalaysiintoodu wax sahlan maaha lama gaalaysiin karay mar haddaadan la gaalaysiin karaynin muslimiinna uu maamul ahayo madax u yahay markaa in loo duceeyo oo ilaahi subxaana wa tacaala inuu hanuuniyo oo salaax macnaha waxa weye loogu baryo ayaa haboon laakiin waxa weye in la lacnado masalada iyada macnaha waxa wey waa masale laga fiican yahay lacnadu waxay qabanaysa ma ay jirto maa walaa nara alkhuruuja calaa aimatina wulaati umuurina wain jaaruu jawrba ha sameeyeene yani wax weyaan ma arkayno in lagu baxo walaa nadcu calayhim habaari mayno walaa nanzacu ma siibayno nanzicu ma siibayno yadan gacan min aacatin aacadoodana gacan ka siibi mayno yani ka hoos dhixi mayno wey wanaraa waxaanu aragnaa aacatahu min aacati illaahi dhaacadoodu inay dhaacada ilahay ka timid tahay fariidatan fariido inay tahay baan aragnaa ma fariidatan xaalay farad tahay oe waajib tahay dhaacadooda iyo yeelitaankooda maa lam yamuruu haddaysan amrin bimaciyatin macsiya haddaysan amrin hadday laakiin macsiyo ku faraan maya xataa nebigu sal lay waslam riwaayat axaadiisa wuxuu ku tilmaamayaa wain daraba dahraka wa maalaka xataa yani waxa weyaan imaamku haddii uu ku garaaco kaan xaqdaranya xoolahaagana uu boobo xoog ku qaato lama dagaalami la dagaalami mayso xataa difaacu nafsi kuma furaa difaacu nafsi xataa kama furna yani waxa weya waxaa laga soo istifnoodaa maasalada difaacu nafsi waa ruuxa u bannaan oo man qutila diina duuna maali fahuwa shahiid waxaa laga soo istifnoodaa ruuxa xadgudubka kugu soo samey hadduu imaamkaaga jaa-irka hay xaaladaasoo kaleeto yani xadiidka nabiga kutusayay sal lla alay wasalam wain daraba dahraka wa akhada maalaka xadgudub baa kugu sameeye adeec buu nabigu leeyay salawatullahi waslamu calayhim wanadcu lahum waanu u ducaynaynaa bisalaaxi salaax baanu ugu ducaynaynaa wlmucaafaati yani hagaag inuu ilaha hagaajiyo wlmucaafaati iyo inuu alla cafiyo subxana wa ayaan ugu ducaynaynaa wanatabicu sunnata sunnada nabiga ayaanu raacaynaa sal alay wasalam waljamaacata iyo jamaacada ayaanu raacaynaa waa muslimiinta midnimadooda wey muslimiintii saxaabadii ridwanullahi calayhim keyrkood wanajtanibu waxaanu ka dheeraanaynaa ashuduuda tallaagowga ayaan ka dheeraanaynaa iyo walkhilaafa khilaafka iyo walfurqata kala jabka kala tegidda ayaanu ka dheeroonaynaa wanuxibu ahla alcadli waalamaana wanatabicu sunata waljamaca wuxuu ka wada sunadu waa ariiqadii nabiga salawatullah waslamu caleyh sunna ariiqatu nabi sal lla wasalam fi isilaaxi sharciga saa ku tahay isilaaxa dambe ee fuqahada ee macnaha waxa weeyaan sunna haddii la yidhaahdo waxay ula jeedaan maa yuqaabilu lwaajib waajibka macnaha kasoo horjeeday ula jeedaan laakiin haddii axaadiista ama qur-aanka sunna ay ku soo bimacnaa ariiqa loola jeeday sunada meesha marka sheekh wuxuu la jeedaa sunadii nebiga sal lay wasalam qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii ujeeda alla subxana watacala baa odhanaya yani nabiguna sal lay wasalam waa ka odhanaya idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum waidaa nahaytukum can shayin fajtanibuuhu daacada rasuulka salawatulli waslamu calayhi waa waajib wey in dariiqiisii iyo jidkiisii la maro waljamaacata jamaacadeedaan iyadana raacno ayaan macnaha waxa weeyaan iyadana jamacada waa raacay jamacada wuxuu ula jeedaa saxaabadii rasuulka sal alay wasalam iyo taabiciintu ula jeeda iyo cid kasta oo jidkooda mari doonta ilaa qiyaami saaca kuwaasuu ula jeeda inuu ula jeedana waxaa kutusaya xadiidka nabiga sal alay waslam xadiidu liftiraaq ina ahla alkitaabayni iftaraquu cala intayni wasabciina firqa waina hadihi ummatu sataftariq waina hadihi lumma sataftariqu cala alaain wasabciina firqa kulaha fi nnaari ila waaxida wahiya aljamaca waa riwaaya waa midas wahiya aljamaca alfirqa annaajiya waa jamaacada wey yani jamacat asaxaaba wataabiciin waman tabican biixsaan ila yowmi iddiin waxaa kutusaya riwaayaadka xadiidka qaybo ka mida ah waxaa kusoo soo aroortay markii nebiga la weydiiyey ayaa wuxuu yihi hiya maa ana calayhi wa asxaabii hiya maa ana calayhi wa asxaabii jamaacada marka in la raaco laysfaray waa saxaabadii rasuulka sal alay wasalam iyo taabiciintii iyo dadka ku dayan doona ilaa qiyaami saaca waxaana kutusaysa aayadda qur-aanka ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ويتبع غير سبيل المؤمنين لو أرد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى بس waxaa shardi looga dhigay waa inuusan yani waxa weeyaan jidkii dadka muminiintana uusan garan dadka muminiinta ayaa ugu horeeya saxaabatu rasuuli sal ly wasalam iyo taabiciintii ka qaatay diinta ka qaatay ee ardada u noqday ayaa ugu horeysa masaladaasi marka waa masalada la yidhaahdo yani waxa weeyaan ijmaaca salafku waa xuja xuja qaaica wey wixii ay isku khilaafaanna naska ayaa loo fiirinaya manhajkooda iyo dariiqadooda iyo aqwaashooda iyo tafsiirkooduna waa ka xoog badan yahay tafsiir kasta iyo aqwaal kasta oo ka dhambaysay maxaa yeelay ayagaa luqadiina yaqaana sharciga ayaguna kusoo degay ayagaana nebiga ka qaatay salawatullahi wasalaamu calayhi aclam bikitaab illahi bikitaab illahi wabisunati nabiy sal lay wasalam wanattabicu sunnata markaa kadib baa sheekhu wuxuu tilmaamay ilaa macnaha ka dheeraynayno shuduudka iyo khilaafka iyo furqada shuduudka macnaha waa sallaagowga weeye way isku dhodhow iyo khilaafka iyo furqada ilahi subxana wa meelo badan kitaabkiisa ka mida waa ka macnaha waxa weeyaan yani dadka muminiinta inay midoobaan oo israacaan oo macnaha gacanta isbabsadaan ku faray khilaafka iyo kala tagana waa ka reebay walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaatum lbayinaat oo jeeda alla subxana watacala waa ka odhanay waana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuhu walaa tattabicu subul oo jeeda wactasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraquu oo jeeda alla subxana watacala waa far badan yihin aada u badan yihiin aayaadka uu tafaruqa iyo kala taga iyo iskhilaafka uu ku reebayo midnimadana uu ku furayo rabbi subxaana watacaala nebiguna waa ka odhanaya inahu man yacish minkum xadiidka cirbaad ibnu saariya inahu man yacish minkum fasayra ikhtilaafan kaiira facalaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i araashidiin caduu calayha binnawaajidi wa iyaakum muxdathaat lumuur faina kula muxdathatin bidca nabigu salawatullah waslamu aleyh waa ka ohanaya ma khilaaf badan iyo kala tag badan baad arki doontaan ee waxaad laasimtaan buu nabig sal lay slam ariiqadayda iyo ariiqadii khulafada macnaha raashidiinta ah ee mahdiyiinta hanuunsanaa dadkana hanuuninaya ariiqada laazima geesdambeedkana kuu qabsada buu nabig sal lay wasalam idinka iyo arrimaha gadaal laga keenay ee diinta laga dhigayaan u kala digayaan maxaa yeelay shay kasta oo dib laga keeno diin laga dhigayaay waa bidca weeyaan buu nabigu sal ly wasalam riwaayad kaleetana wa kullu bidcatin dalaala bidca kastana baadi weeye saas macnaa sheegay wanatabicu sunata sunada ayaanu raacayna iyo ariiqada nebiga waljamaacata iyo kooxda ayaanu raacayna jamaacata saxaaba wataabiciin ayaan raacayna wanajtanibu waan ka dheeraanaynaa ashuduuda fallaagoomis ummadda aan ka fallaagowno waalkhilaafa khilaaf baan ka fogaanaynaa iyo waalfurqata kala tegin la kala tago ayaan macnaha ka fogaanayna wanuxibu waxaanu jecel lahay ahla alcadli cadaaladda dadkiisa ayaanu jecel lahay waalamaanati iyo ammaanada dadkeedaanu jecel lahay wanubjidu waxaanu nacaynaa ahla aljawri iyo walkhiyaana yacni jawrka iyo khiyaanada dadka ehelkooda ana waanu nacabnahay macnaha waa masalau lwalaa walbara masalau walaa walbara lianna asla alwalaai walbara waana usuusha caqiidadii ka mid tahay asl alwalaa walbaraa waxa weyaan alxubu fi llaahi walbuqdu fi illaah alxubu walbuqdu ayaa asal waxayna ka imaanaysaa asalkeeda xubbi oo dhan ilahay baa iskale subxana watacala ujeeda xubbi ilahay baa iskale ruuxa muslimka alla subxaana watacaala inuu jeclaado wax alla wixii jacaylka ilaahay soo gudagelaya alla jecel yahayna inuu jeclaado maxaa yeel ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiili safan ina allaha yuxibu atawaabiina wayuxibu almutatahiriin ila akhirihi rabbi jacaylka uu jecel yahay iyo jacaylka isaga aad jeceshahay ayaa cid kasta oo calaaqa lale rabbiga subxaana watacaala oo jecel yahay ayaad sidaa u jeclaanaysaa maarka cid kasta ou necab yahayna ilahay daraadii baad u nacaysaa taas ayaa waxa weeyaan yani caqiidat alwalaa walbaraa usuusha tawxiidka ayayna ka mid tahay ruuxii laga waayana waxa wey waa gaaloobaya ruuxii laga waayo laa shaka inuu gaaloobaya maarka wanuxibu waxaanu jecelnahay ahla alcadli waalamaana oo masalada soo tilmaanay ee nidid yani waxa weye ruuxa waxaa laga yaabaa ama waaa loo manaa waa weya waxaa laga istaagayaa mawqif alcadaa yani waa la goynaya oo waa la nacaya oo waa la necbaanaya lama xidhiirinayo bilkuliya ayaa loo nacaya ruuxaasi waa gaalka wey ruuxna waxa weeyaan bilkuliya ayaa loo jeclaanaya oo loo soo dhaweynaya oo loo xidhiirinaya oo loo garab istaagaya ruuxana waxaa la waa muminka kaamilulimaanka wey imaankiisu kaamilka iyo macaasida waaweyn iska dunuubta iska ilaaliya wixii lawaajibaada loo dirayna la yimaado midka saddexaad waxa weya waa muminka caasiga wey kaa waxaan idhi yuwaalaa min wajhin wa yucaadaa min wajhin dhinacna waa laga nici dhinacna waa laga jeclaa hal ruux baa marka jacayl iyo nacayb ku kulmaya oo qalbigaaga u wada gelaya suurtagal ma taha midaas suurtagal ma taha maya dadka macnaha waxa wey maanta jooga suurtagalka ma imaa in dhinac la wada mariyo waa imaa in dhinaca kale la wada mariyo laakiin waxa weyaan in dhinac laga jeclaado dhinacna macnaha waxa weyaan laga necbaado suurada iyadaa waxaad moodaaba inayna keeni karaynin yani waxa weyaan quluubta maanta joogta maa manaa hawadaa ka tan badan dadka hawadaa ka tan badan ruuxan mar hadduu macnaha waxa wey macsiyaba ku dhaco ama macnaha waxa wey uu khilaafo waxa wey bilaahi tawfiiq dhanka kale wey waxba yaraatee soo dhowaan iyo dhexdhexaad iyo waa muslim khaldamay iyo ma jirto maqaayista iyadaa ma taalla agtooda maa wanuxibu waxaan jecelnahay ahla alcadli cadaalada dadkeedaanu jecelnahay walamanati amaanada dadkeeda wanubjidu waxaanu nacaynaa ahla aljawri jawrka dadkiisa iyo walkhiyaanati khayaanada dadkeeda ayaanu nacabnahay wanaquulu waxaanu leenahay yacni waxa weeye ama qaraabtinimaha naga dhexayso ama masaalixan suukaana jirto ama si walba xidhiir kastaa naga dhexeeye waxa weeyaan yacni mas'alatu alwalaa walbaraa xidhiirinta iyo goyntu waa inay ku salaysanto yani waxa weyaan xubdi iyo buqdi isaguna ku salaysan lilaahi walilaah ilahay daraadii wax u ilahay daraadii waxu jeclow ilahay daraadii usoo dhawo ilahay daraadii u fogey laa liqabiil walaa limaslaxa walaa liayi shay maahaanaquulu waxaan leenahay allahu alla ayaa aclamu og fii ishtabaha calayna wixii naga dhehgala fima shay ishtabaha uu naga dhehgalay calayna dushanada cilmu cilmigiisu naga dhehgalay wixii cilmigiisu naga dhehgalo ee gara weynana ilahay baan u daynana subxana watacala soo maray sheekhu maa salima lidiinihi ilaa man sallama lilah diintiisa uma nabadgelin ilaa ninkii ilaahay u daaya wuxuu cilmigiisa garan waayaan oo faraha uga qaada oo aan macnaha waxa wey ra'yigiisa iyo caqligiisa iyo aan ku dhexgelin aan ku been abuurana rabbi subxaana wa tacala ma macnaha diinta ilaahay oo laga waramo calaa jahlina looga waramo adoon cilmi u lahayn waa min akbari dunuub ayay ka mid tahay qul inamaa xarama shirkigaana alla subxana wa tacala in badan la xidhiidhiyaa qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به shirkigu alla ku xijiyey subxaana watacaala yani ilahi subxana watacala inaad iska sheegto oo waxaadan diinta aadan war uga haynin inaad ka sheegto maana wa min annaasi man yujaadilu fi llahi bigayri cilmin walaa hudan walaa kitaabin muniir waa dariiqo laga fiican yahay waxankaasi mar haddaad diinta ka warramayso kaannaka tuwaqicu cala illaahi subxaana watacaala siduu macnaa waxa ibnu qayim alcalaama ibnu qayim uu yihi iclaamu lmuwaqiciina can rabbi alcaalamiin yani ruuxu markuu fatwo bixinayo ama diinta ka warramayo sidii isagoo alla subxaana watacaala xaggiisa wax ka saxiixaya wuxuu alla soo ogolaaday nin saxiixaya oo kale ka dhigaya marka waxaadan all aadan ogeyn oo alla uusan raalli ka ahayn haddaad alla subxaana watacaala xaggiisa ka saxiixda ka war ujeeda walilaahi almasalu laclaa maanta haddii macnaha waxa weye madaxweynaha jira intaad macnaha waxa weye waraaq qorto aad leedahay isagaa yidhi haddana aad saxiixdo oo moorigiisa waxaga aad ku dhufato ka war oo lagaa wareero ma badbaadaysa musawir baad musawir baa dunuubta ugu waaweyna caalamku aaminsanyahy inay jiraan bay ka mid tahay ayib mar hadday markaa sidaas tahay allana subxaanahu watacaala walilaahi almasalu laclaa waxa weeye sabtaa wey iyadu diinta ilahi marka haddaadan garanaynin alla udaa subxana watacala allahu aclam min alcilmi bay ka mid tahay wanara almasxa cala alkufayni fi safari walxadari kama jaaa fi lahar wanara waxaan aragnaa buuhi almasxa masaxid cala alkhufayni labada khuf la masaxo fi safari safarka dhexdiisa iyo walxadari marka la joogo ee macnaha aan safarka la ahayn kamaa jaaa sida ku yimid fi lari axaadiista nabiga sida ku timid salawatullah waslamu caleyh masaladani waa masala fiqhiya wey masale fiqhiya asalkeedu ahayd almasxi cala alkhufayn laakiin kutubta caqaa'idda waa lagu daraa sawka loogu dara mataqaana waxaa loogu daraa shiica khilaaftay shiicada waxay khilaafeen inuusan sidoodaba aan la masixi karayni khufaynka in la dhaqa mooyaane maujeeda yani waxa weyaan in la waxaan ujeedaa waxay aaminsan yihiin in macnaha laga kaaftoomi karayo masxu lkufayn in dhaqitaanka laga kaaftoomi karayo almasxu cala lkufayn macnaha waxa weeyaan masxiga cala ayaysan ogoleen dhaqitaan keliyata ayay ogol yihiin ma marka waxaan aragnaa buu leeyahay in yani la masaxo lugta safarka iyo xadarka labadaba in la masixi karayo sida axaadiista nebiga ku sal ly wasalam oo sida shiicadu ay leedahay dhaqitaan keliyeysa macnaha waxa weeye uusan waajib ahayn ruuxu markuu safrayo ama uu joogo ay u bannaan tahay inuu masaxo khufaynka inuu masaxo masalada iyadana axaadiista nebiga kusoo arortay sal alay wasalam ee ilaa xaddi tawaatur gaadhaysa yani mutawaatir macnawiya ayay gaadhaysa axaadiista nebiga ka sal alay wasalam almasx ala kusoo aroortay sidaa daraaddeed baa kutubta caqaa'ida loogu daraa shiicadu marka waxay daliishadeen aayada qur-aanka idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulikum qiraaa wey waarjulikum wamsaxuu biru'uusikum madaxyadiinna masaxa wa arjulikum bilkasri lugihiinana masaxa wa arjulakumna waa iyadana waa qiraaco kale marka tafaasiisheeda iyo ka jawaabideeda iyo yani kutubta tafaasiirta ayaad insha allahu tacala ugu noqonaysaan sida looga jawaabay istidlaalkooda iyo ixtijaajkooda والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما والحج حجي والجهاد جهادي ماضيان كوتشر يوي وصعون يوي مع أولي الأمر كو أمرك أصاحبك لتشركودا لتشيرنكودا ومن المسلمين المسلمين من المسلمين المسلمين تكمل يعني المسلمين تمضح دودا يجهادك يا حجك لتشريان barihim ulilmriga baarigooda iyo wafaajirihimkooda kooda faajirka ah ilaa qiyaami saaca ilaa saacaddu intay ka qubaysa laga gaadho yani jihaadkii ma dhacayo madaxda lala duulo laa yubdiluhumaa ma buriyo shay-un waxba ma buriyo walaa yanquduhumaa jihaadkii iyo xajkii wax burin karaa ma uu jiro naqdiga iyo ibdaalku waa isku macno wax furi kara ama xukunkaa burin karaaye ma uu jiro ayuu leey masalada yani ama hadalka isaga ah sheekh wuxuu ku radinayaa niman rawaafid layaado rawaafid wuxuu kaga radinayaa sida macnaha waxa wey shaarixuba uu tilmaamayo khawaarijta waxay qabaan inaan la jihaadi karaynin ilaa uu soo baxo imaam ayagu aaminsan yihiin oo ay leeyihiin nebiga sal ly sl aalkiisuu ka tirsan yahay oo waa nin ilaahay ka raalli noqday imaamkaasoo qarsoomay imaamkaa ilaa laga helo waa jihaadki shiicada raafidada wey raafidada shiicada iyo raafidada suuli imaamkaa ilaa laga helayo ma banaana in la jihaado ay qabaan ta kale waxay qabaan inaan lala jihaadi karinin ilaa imaam macsuum a ah mooyaane imaam macsuuma ah unbaa dagaal lala geli karaa laakiin imaam ama khaldamaya ama khalad ku bannaan yahay ama jaa ah lalama dagaalgeli karo lalamana xajihi karo waa in laga hadlo qolyahaasu marka sheekhu ku radinaya waa midda koowaad waxa weya aimada muslimiinta mar hadday muslimiintu madax leeyihiin jaa-ir hadduu yahay iyo hadduu yahay macnaha caadil yahayba waa in macnaha jihaadkii iyo xajkii iyo shacaa'irtii diinta aan lagaga hadhin oo lagaga bixin ee lala wado waa mid waa midda labaadee imaamku inuu macsuur yahay shardiyeynta ay shardiyeynayaan macnaha waxa weyaan iyaduna mid jirta ma aha shaarixana sidaas ayuu macnaha waxa wey aad ka garanaysa haddii marka muslimiintu ay madax leeyihiin oo maamul ay leeyihiin maamulka in looga dambeeyo wixii talada jihaadka iyo talada xajka iyo umuurta maamulka muslimiinto dhan in looga dambeeyo waa laga maarmaan maxaa yeelay garab markiisu khilaaf buu keenaya haddii imaamka muslimiinta uu joogo oo muslimiintu imaam ay leeyihiin arrimaha isagana iyagu isagu u qubayo haddiise laakiin waxa weeyaan ama imaamkii uu joogo oo waajibaadka uu ka fadhiiso xajkiiu maalan diiday inuu muslimiintii u kaxeeyo ama maamul u sameeyo muslimiintii ka joogi maayaan xajka waa aadaya sidoo kaleeto jihaadkii haddii uu baajiyo oo uu aadi waayo oo gaaladii la dagaalami waayo cid kasta oo awood u haysa oo muslimiinta ka mid a ayaa waxa weye inay jihaad laga doonaya waa inay jihaadaan haddii imaam la waayo waa marxalada saddexaad oo imaam uusan jirinba muslimiintu aysan imaamba lahayn sida maanta jirta oo kaleeto laa shakka walaa rayb in macnaha waxa weyaan cid kasta oo waajibka uqumi karaysa inay ukumi koox ha noqoto yani waxa weye waddan ha noqdo yani magaalo iyo deegaan ha noqoto qaabka dooni ha noqoto laakiin waa inay samaystaan imaaro iyo maamul iyo kala dambeyn iyo waa inay samaystaan qaab noocaasoo kaleeta marka waa inay ku dagaalgalaan middaa weye middaa waxa weyaan culimmadu ay taqriirinayaan maarata xataa waxa weye culimmada mucaasiriinta ah maanta oo macnaha waxa weye muslimiintu ay imaam la-aan yihiin jihaadka inta imaam laga helaya hala joojiyo laa qaalahu axadu min ahli ilcilmi nin culimmada ka mida oo yidhi ma uu jiro bililaaq inta imaam uu kasoo ka soo baxayo hala jojiyaa jihaad laakiin jihaadka laba qaybood u kala qaadeeno jihaadna waa toladii oo muslimiintaa duulaya oo macnaha waddankoodiibay haystaan oo gaala ma joogto oo gaalada guryahoodii iyo wadamadoodi baa loogu duulaya kaasaa waxay leeyihiin waa in imaam loo helo waa in imaam loo helo oo maamul loo helo maareeyo oo kala haga laakiin midka difaaciga ah ee muslimiinta aqlabkooda hadda dagaalamaya ay ku jiraan midka noocaasoo kaleeta ah imaam baa loo shardiyeeyaa axad min ahli lcilmi muusan dhihin walxaji waljihaad masalada marka waxa weya kutub fara badan baa taqriirinaysa waxaa taqriirinaya masalan kutubta sheikh islam ibnu taymiya sida fataawihiisao kale uu kaga hadlay waxaa ku yaala masalan waxa weye lalakaai oo kale kitaabkiisa sharci ictiqaadi ahlisunna waljamaca yani isaguna waa taqriirinaya waxay ku darayaan xajka iyo jihaadka iyo jumcada iyo zakada qaaditaankeeda iyo fayga iyo haniimada iyo kulligeed aimada lala samayn bay leeyihi macnaheedu ma aha marka aimadii la-aantood ma soconayso maa laakiin waxa weye aimadii haddii ay samaynayaan oo ay arinkii u taagan yihiin waa in lagu garabsiiyo oo laga hoos bixin saasaa macnaha laga wadaa shuraaxda haddaad fiirisana macnaha waxa weye sidaasay macnaha u shaxayaan hadalkaas walxaju xajka iyo waljihaadu jihaadku maadiyaani kuwo jiraya weye maca ulil kuwa amarka u saaxiibkaa la jirankooda oo min almuslimiina muslimiinta ka mid la jirankooda ayuu jihaadkii iyo xajkii ay soconayaan barihim wa faajirihim haddii la yidhahda macnaha hadalkan wuxuu kutusayaa ishtiraaطu alimaama fi alxaji waljihaad haddii sidaa la yidhahdo ishtiraaطu alimaama ishtiraadkana waxa la yidhahda sidiisaba shaygan shayganu shardi u yahay hadii la yidhahdo haddii la waayo macnaha waxa way camalkaasi ma asaxayo waxay noqonaysaa marka imaamka in xajka loo shardiyo xajka gudashadiisa xataa inuu imaam shardi u yahay wabittaali inaysan muslimiinta xajka gudan karaynin haddaysan imaam haysanin hadday gutaanna inuu xajkoodu baatil noqonin maxaa yeele shardi baa laga dhigay laakiin hadday arrinku tahay waa loo baahan yahay imaamkii xad shardiyo laakiin aan la gaadhsiinaynin yacni waxa weyaan ayadu yani haddii la helana waa sidii loo baahnaa oo waa lala samayn haddii la waayana camalkii waa loo kumayaa oo lama istaagi maayo sida xajka oo kaleeto macnaha wey macnaha ma uu hadalku tusay barihim wa faajirihim kooda baarigooda iyo kooda faajirka ilaa qiyaami saaca ilaa saacaddu ay ka qumayso laa yubdiluhumaa ma burinay waxaa kutusaya hadalka isaga oo inaan loola jeedin a'immada keyrkood lama jihaadi karo a'immada la-aantood lama jihaadi karo inaan loola jeedin waxaa kutusaya laa yubdiluhumaa shay xajkii iyo jihaadkii wax buryaaya ma jiro walaa yanquduhumaa saasaa layidhi haddii ujeeddadu ay tahay macnaha hore waxaa la odhan lahaa yacni waxa weeyaan laa yajuudu alqiyaamu bihimaa ilaa macahumaa hadalkaasaa la odhan lahaa ma banaana in la qabto camalkaas ilaa iyaga la jirankooda mooyaane lama odhanina xukunkii waxaa lagu wajaha xajkii iyo jihaadkii cidinama burin karto oo kama hadhi karayso calashaani imaam jaa'ira wada cidina ugama hai karays halkaasa manaa hadalka lagu wajahay hadalku marka hal meel ayuu macnaha isugu biyo shubanaya wanuminu bilkiraami alkaatibiin wanuminu waxaanu rumaynaynaa bilkiraami kuwa wan wanaagsan ee malaaigta alkaatibiina ee qoraya qoraa macnaha waxa weye khalqiga iyo addoommada acmaashooda qora ayaanu macnaha waxa weyaan rumaynaynaa fa ina allaha ilahay qad jacalahum waa yeelay xaafidiina kuwa ilaalinaya ayuu ka dhigay calayna dushanada ilaaliya macnaha waa malaaigta yani dadka ibni aadamka acmaashiisa qorto wey ujeeda kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun alla subxana watacala waa ka odhanaya ma way qorayaan xadiidka isaguna waxaa kutusay nebig sal ly slam yatacaaqabuuna fiikum malaaikatu bileyli wamalaaikatu binnahaar yani malaaigta joog fayajtamicuuna fii salaati alcasri wa salaati subx yani marka qoladii baa kor aadaysa habeenkii idinla joogto qoladii kalena waa isbedelayaan ilaa akhirihi xadiidka ma aad bay u fara badan yihin aayaadka qur-aanka kutusaya ina rusulana yaktubuuna maa tamkuruun alla subxaana wa tacala waa ka odhanaya yani malaaigta qorisa acmaasha ibni aadamka ayagana waanu rumaynaynaa mal id yatalaqa almutalaqiyaani can ilyamiini wa can ishimaali qaciid maa yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid saasrbilahi subxana wa tacala wanu'minu waan rumaynaynaa bilkiraami kuwan wanaagsan alkaatibiina ee qoraya faina allaha ilahay qad jacalahum wuu yeelay calaynaa dushanada xaafidiina kuwa ilaalinaya yani acmaashanadi aba shaqadooda acmaasha ayaa loo diray wax alla waxaan samaynanana way ogyihiin wa numinu waan rumaynaynaa bimalaki lmowti malakulmowtka ayaan rumaynaynaa almunkali ee loo tala saartay loo dhiibay biqabdi arwaaxi alcaalamiin caalamiinta arwaaxdooda inuu qaado oo uu qibdoodo malakulmowtka loo xilsaaray isagana waanu rumaynaynaa malakulmowtku waa malagga alla subxana watacala uu xilsaaray inuu khalqiga nafta ka qaado isagaa loo xilsaaray mas-uuliyaddiisa midaas malaggaasa malakulmowt la yihahda casraail in la yidhahday ma sugna magaca casraail la yidhahda malkulmowd in lagu magacaabayo magac sugan maaha nusuusta kuma yaal malakulmowdka marka aayado badan baa kutusaya aayado badan qul yatawafaakum malakulmowti aladii wukila bikum uma ilaa rabbikum turjacuun malakulmowt waxaa kaloo kutusaya xadiidkii dheeraha nebigu sal alay wasalam ruuxa markii geeridu kusoo xaadirtay malaa'ig baa u imaanaysa markaasuu malakulmowtku madaxiisuu fadhiisanaya cinda rasi buu fadhiisanaya malaaigtaasi marka markaas wuxuu ku odhanayaa soo bax naf yahay hadday naf wanaagsan tahayna wuxuu odhanaya yaa ayatuha nafsu lmutmainatu yani waxa soo bax buu odhanaya markaasay si dhib yar usoo baxay hadday naf faajirada tahayna way carari malaa'igtii kale marka la socotay baa intay qabtaan baa xoog lagaga siiyey markaasay naftii qaadeen xadiisku marka waa dheer yahay xadiis dheer oo ka warramaya cadaabuqabri wey nafta marka loo sii qaado iyo soo celinteeda iyo meeshay ku dambayn doonta ka warramayo marka malakulmowt baa u imaanaya buu nabigu salawatullahi wasalaamu calayh axaadiistana waa ku sugan yahay ayadaha qur-aankana waa ku sugan yahay malakulmowtku wa numinu waan rumaynaynaa bimalaki lmowti baan rumaynaynaa almunkali ee loo tala saaray loo dhiibay macnaha biqabdi arwaaxi alcaalamiina caalamiinta arwaaxdooda inuu qibdoodo wa bicadaabi alqabri qabriga cadaabkiisana waanu rumaynaynaa liman cid liman cid ayuu macnaha waxa weye liman cid xaal u sugnaaday kaana ahaaday ahlan ahl u ahaaday lahu cadaab alqabrina yani cadaab alqabrina waan rumaynaynaa waxaana gelaya ciddii ehel u ah ciddii macnaha waxa weyaan alla ugu talagalay ee u qalanta ayaa gelaya wa su-aali munkarin waxaan kaloon rumaynaynaa su-aali munkarin munkar su-aashiisa iyo wa nakiirin nakiir labada malag ee dadka qubuurta wax ku weydiiya fii qabri qabrigiisa dhexdiisa ruuxa ay ku weydiinayaan can rabbihi rabbigii ay weydiinayaan wa diinihi diintiisa ay warsanayaan wa nebiyihi nebigiisa ay warsanayaan calaa maa jaaat bihi sida ay ku timid alakhbaaru axaadiistu siday ku timid can rasulilah sal lay sl nabiga xaggiisa wa can isaxaabati ridwanullahi calayhim saxaabadana ay uga soo orantay macnaa waxa weyaan cadaabulqabriga isaguna macnaha waxa sugan yahay yani nebiga sal lay wasalam waa kii dhihi jiray allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannam wa acuudu bika min cadaabi alqabri wa acuudu bika min fitnati almaxya walmati wa acuudu bika min fitnati lmasiixi dajaal marka waa sugan tahay waxaa ka mid ah axaadiista kutusaysa nabigu sal ly waslam waa kii xadiidka bukhaariya keyr kusoo arooray mara biqabrayni faqaala inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani bikabiir yani qabrigoodaa lagu cadaabaya nimanka iyaga waaka xadiidka kale ah alqabru imaa rawdat min riyaadi aljanna waimaa xufratu min xufari innaar qabriga marka cadaabkiisu waa sugayn axaadiista nabiguna ku sal ly wasalam yani waxa wey mutawaatirka gaarin waxaa ka mid a ah oo aayadaha qur-aanka kamida ka mid a ah, ah, yani waxa way loo daliishado cadaablqabriga waxaa ka mid a waina liladiina dalamuu cadaaban duuna dalik cadaaban duuna dalika bacdu mufasiriin waxay ku fasiraan cadaabka barzakha qabriga ruuxa lagu cadaabo qaarkoodna adduunyaday ku fasiraan waxaa ka mid a yani waxa weeyaan markii alla subxaana wa tacaala uu aali fircawn ka warramaya waxaaqa biaali fircawna suuءu lcadaab annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya wayowma taquumu saacatu adkhilu aala fircauna ashadda alcadaab guduwan wacashiya naartaa loo soo bandhigaya macnaha qubuurtooda iyagoo ku jiraan naarta loo soo bandhigaya aayaadka ay mufasiriintu waxa wey ay ku fasiraan cadaabu in loola jeedo ayay ka tahay marka qur-aankuna waa kutusay axaadiista nabiguna waa kutusay salawatullah waslamu caleyh cadaabuulqabriga marka waxa la cadaabayo waxa weeyaan waa cadaabuulbarzakh baa la yidhahda ma aha keliyata ruux hadduu qabri galo un inuu cadaabkaa helay laakiin hadduu ama waraaba cuno ujeedaa ama macnaha waxa wey badda ku baktiyo oo aan la qabri la gelininba inuusan cadaabkaasi gaadhaynin maaha cadaabulbarzakh baa la yidhahdaayo in la cadaabayo xataa waxa weya hadduu tirtirmo ujeeda oo madfac intuu ku dhaco inyar inyar u kala gogo waa la cadaabi hadduu gubto waa la cadaabi see loo cadaabayaa ilahi baa garanaya subxana wa tacala kayfiyada lama yaqaano waxa cadaabku ku dhacayana waxa weye waa naftii iyo jasadkii oo isla jira ruuxdii iyo jasadkii oo wada socdo ayaa la wada cadaabaya sida bacdi ahlicilmi ay leeyihiin ruuxda keliya la cadaabayaa ma aha labadooda wada jiraa la cadaabaya oo ruuxu waayahay qabrigiisa maku nool yahay allahu aclam